رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dambeeyey oo aan ku jirnay dagaalkii uxud iyo mar allaala markii dagaalkii intuu adkaaday xamse la dilay oo ninkii waxshi ahaa uu dilay kadibna mushrikiintii inta jab ku dhacay ay kala carareen nimankii kontonka qofood ahaa ee buurtii ee nebiga uu saaray ee uu yaraha soo deginana ay afartan markaa soo degeen toban baa meesha ku hartoo qaalid ayaa dhabarjebin ku sameeyey mar allaala markii dhabarjebintii lagu sameeyaa rasuulka lagdaba yimid oo gaaladii ka daba timid muslimiintii badankoodii way kala carareen oo way ordeen intaa uu ka dambeeyey ayaa rasuulka waxaa ku haray sala allahu calayhi wasalam toddoba qofood oo reer ansaareed ah iyo laba muhaajiriin ah intaasaa markaa rasuulka ku hartay sala allahu calayhi wasalam intii markii gaaladu ay soo gaareen nebiga dhooshiisa la jabiyey kadibna koofi baraadiii lagu dejiyey faruurtii ayaa la jeexay waa la baqray ribaa soo gaartay weliba laba cambuur biraad buu watay garabkay seef uga dhufteen laakiin ma gaarin inta cambuur baraadkii oy go-ay garabka nebigu ma gaarin laakiin aad buu markaa ugu xanuunsaday meeshaasay qisadii nomarisay oon markaa ka qaadaynaa walama meeshaasay markaa qisadii noo joogtay oo meeshaasaan ka amba ambaqaadaynaa oo markaa aan ka sii wadaynaa waa rasuulkii oo seefta markaa lagu dhuftay garabkiisa waqac way dhacday kullu haada arinta maanteed ra'yi difaacin ayagoo ay jirta difaac ay difaacayeen rasuulka alqurashiyiin labadii nin ee qurayshta ahaa addifaaca almustamita difaac mustamiid ah oo sugan nebigana farxad gelisay ay markaa difaacayeen faqad ramaa wuu tuuray sacad ibna abiibaqaas wuu tuuray gamiinkiisii faqad wuu tuuray sacad ibni abi waqaas ninka lagu magacaabo xataa intii nafala lahu uu u daadiyey rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu u daadiyey kinaanatahu gabowdiisii meeshaan qorgamiinta lagu rito ee nebiga uu lahaa sacad suu wax u tuuraayuu u tuuraayey ganuunadiisuu nebigu u soo daadiyey sal allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuuna nebigu yidhi irmi tuura fidaaka abii wa ummi hooyaday io aabbahay baan kugu furanaaye mijrawaaliday saxaabi nebiga uu ku yidhi hooyaday io aabbahay baan kugu furanaa oo aan sacad markaa ahayn qaatala wax dagaalamay maalinta talxatu cubaydillaah waxdahu keligii wuxuu dagaalamay qitaala majmuucin man sabaqa intii hormartay ee tagtay ee carartay majmuucatalaaiina ama soddon iyo sagaal jurxan oo dhaabaca dalxi bni cubaydillaah korkiisa waxaa laga helay soddon iyo shan ama soddon iyo sagaal oo dhaawaca wawaqa wuu ku difaaco wuxuu ku ilaaliyey biyadihi gacantiisa annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam gacantiisa nebiga ayuu ku difaacay oo nebigu markaa ku ilaaliyey gacantiisa rasuulkuu ku difaacayay oo wixii lasoo tuuraaba isagaa markaa isku digayay macnaha saasuu markaa ahaa usiibad waxaa la asiibay asaabichu farihiisa xataa shallad ilaa ay qalaleen ilaa ay qalasho shalal uu markaa ku dhacay gacantiisii dhibaatadaa ay gaartay dhaabacyada walamma markii usiibad la asiibay asaabichu farihiisa dhaawacana uu ku dhacay qaala wuxuu yidhi eetan cubaydillaah xasi xaax saasaa kale xasi buu yidhi mar allaale markii dhaabicii ku dhacay ayaa wuxuu yidhi xasi xeex oo kale faqaala anabiyu nebiguna wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam low qulta haddaad dhihi lahayd bismillaah haddaad dhihi lahayd meeshaan aad xaax ka tiri haddaad bismillaahi dhihi lahayd la rafacatka almalaa'ikatu malaa'igtaa korkaaga qaadi lahayd malaa'igtaa kor u qaadi lahayd oo korkaaga qaadi lahayd ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam malaa'igta gacantaadaba kor u qaadi lahayd wannaasu yanduruuna dadkuna ay arkayaan ama dhaawaca kugu soo socday iyo ganuunka iyo korkaaga qaadi lahayd kuma gaari lahayn wa khilaala haadihi asaaca saacaddaa ayada ah gudaheeda aljaarixati ee jarixada ahee dhib ka badan nazla jibriil jibriil baa soo degay wa mikaa way soo degeen faqatala way dagaalameen canhu xaggiisay ka dagaalameen rasuulkay difaacayeen ashadd alqitaali dagaalkan ugu daran wafaaa ilayhi usoo laabatay wafaaa u soo laabatay ilayhi xaggiisa sala allahu calayhi wasalam macnaha jibriil iyo mikaa waxay u dagaalameen dagaal aad u daran taasoo soo celisay liilahi xaggiisa sala allahu calayhi wasalam cadadun koox oo min abuubakar waxaa la socday abuu cubaydat bnuljarax radia allaahu canhuma ilaahay ha ka raadi noqdo xaggoodee abuubakar iyo way soo noqdeen iyo abuu cubayda waxayna ahaayeen dadkii ugu horeeyey ee markaa u soo noqday rasuulka sal alla calayh wasalam wataqadama abuubakar baa hormaray oo u soo baxay liyanzica suu uga siibo rasuulka xalqata almiqfari ambuurbireedkii birtii ku jirtay can wejhi rasuulilaahi rasuulka wejigiisa inuu ka siibo abubakar baa soo istaagay fa alaxa calayhi waxaa ku celceliyey abuu cubayda oo yiri war ii dhaaf ani anaa sii waayee ii dhaaf xataa nasacahaa ilaa uu siibay huwa asaga abu cubaydaa iyo rasuultii wejiga ka gashay fa saqatat waxaa dhacday ixday taniyatayhi labadiisa fool mid ka ah ayaa dhacday uma nasaca wuxuu ka siibay xulqata aluqraa garangartii iyo bishiil ee birtii labaad fa saqatat abu cubayda waxaa dhulka uga soo dhacay uqraa dhooshii labaad labadii dhoo ee ilkihiisa noocaan ah ayaa soo baxay xataa intii aqbala ay soo qaabileen calaa dalxat ibni cubaydillaah ibni cubaydillaah oo dhaabicii adkaa markaa galay yay u yimideen facaalaahu way daaweeyeen wahwa asagoo jariixun dhaawac markaa ah wa afnaaa daalika arrintaa dhexdeeda arrintaa iyada oo ay marayso arrintu ay meesha joogto wasala waxaa soo gaaray ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa abujaana wa muscab ibni cumayr cumar ibn alkhadaab wa cali bni abi taalib iyo wakayrihim kayrkooda ayaa soo gaaray watadaacafa waxaa daciifay watadaacafa cad mushrikiina ayada watadaacafa waxaa batay caddat lmushrikiin mushrikiintii tiradeeduna way soo badatay zaynab sidoo kale washadad ma adkaa xoogaystay hajaamiyatum wdi waqaamamuuna muslimiintuna way istaageen biquulaatin geesinimo naadiratin naadir oma ayadoo kale aan la arkin fa waxaa ka mid ahaa muslimiinta man yarmi mid tuurahayay wa minhum baa ka mid ah yudaaficu difaacahayay oo nebiga difaacayay wa minhum man baa kamid ah yuqaatilu dagaalamaya wa minhum man baa kamid mid ahaa yaqii ilaalinayay assihaama gamuunka uga ilaalinaya rasuulka can jasadihi jirkiisa oo gamuunkii nebiga soo suuraba jirkiisa markaa uu dhigayay wa kaana liwaau calanku wuxuu ahay biyadi muscab ibni cumayr muscab ibni cumayr gacantiisa yuu calanku yaa ku jiray fadaraduu way dhufteen oo waxay garaaceen calaa yadihi lyumna gacantiisa midigta ah muscab bay ku dhufteen gacanta midigta ah xataa quticad ilaa looyey faakhadahu lankii buu ku qabtay muscab biyadihi lyusraa gacantiisa bidixda ah fadarabuu calayha way dhufteen ayadiina xataa qudicad ilaa la gooyey fabaraka wuu ku fariistay calayhi calamkii korkiisa bisadrihi laabtiisuu ku qabtay iyo wa oortiisa bacdamaa labadii gacan la gooyey xabadka iyo wuxuu ku qabtay sadriga iyo qoorta xataa qutila ilaa la dilay ilaa muscab uu dhintay wa kaana wuxuu ahaa aladii kii qatalahu dilay huwa asaga cabdullaahi bin qamiqa ayaa la oran jiray gaalka lagu magacaabo cabdullaahi bin qayca ayaa markaa dilay muscab falamma markii qatalahu u dilayna danna wuxuu u maleeyey cabdullaahi anahu qatala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam inuu rasuulkii ilaahay dilay ayuu u maleeyey lianna maxaa yeelay muscaban muscab ninka lagu magacaabo kaana wuxuu ahaa yushbihahu mid aad ugu eg sal allahu calayhi wasalam muscab miguu u ekaa saa darteed baa muscab kuu dilay wuxuu isiga maxamed baa dishay fansarafa wuu soo gadoomay ibnu qanica wa saaxa wuu qayliyey asranaya ina muxammadan qad qutil maxamed waa la dilay maxamed waa dhintay oo waa la dilo suuqa geliyey wa shaaca alkhabaru warkiibaa faafay bisurcatin si deg deg ah ayuu ku faafay bisurca si surco ah oo degdeg ah ayuu ku faafay wa biishaacatihi faafinkiisa warkaa uu faafayna khafiifisay hujuum lmushrikiina mushrikiinta weerarkooda waayo dagaalkii xoogganaa oo ay wadeen ma aysan wadin oo waxay isteen haddiiba maxamed la dilay intaa kalena dhib ma laha waxaa dhibka hayee mashaakilka lagu waday uu ahaa haddii mar la dilay waxoogaa way khafiifiyeen hujuumkii id wakti dannuu ay u maleeyeen annahum ayagu asaabuu inay asiibeen oo ay gaareen alhadafa meeshii ay lahaayeen wixii ay higsanayeen inay gaareen taasay markaa qaateenba oo mar walba oo ishaaca timid oo faafitaankii qabarkii nebigaa la dilay uu faafayo meel kasta uu markaa gaaray hujuumkii jawaabkii ay hayeen way khfiifiyeen idu wakti dannuu kii la hareereeyey waxaan soo tilmaannay eh, khaalid ibn weliid inuu dhabarjabin ku soo sameeyey intii buurta saarnayd muslimiintu u ceegsanaysa gaaladii fakatay kadib mar allaala markii khaalid iyo koox la socotay dhabarjabintii sameeyeen muslimiintii qaybka way ka horeeyeen oo gaalo ah way ceegsanayeen kuwii dambe way ka daba yimideen kuwii horeba way ku jeesteen muslimiinta gashtay marka sidii mowqifku ahaa markii la hareereeyey kadib walammaa markii ra'aa ay arkeen almuslimuuna muminiinta bidaayati camaliyati tadawiir camaliyadii iyo hawshii hareeraynta bilowgeeda tashatatu waxay kala tashatatu way kala tagtageen wartakabuu way jahwareereen macnaha walamaa markii ra'a almuslimuuna muslimiintii ay arkeen bidaayati camaliyati tadawiiqi camiliyadii iyo hawshii hareeraynta bilowgeeda tashatatuu way kala tagtageen muslimiintii wartabakuu way jahwareereen oo meel looga yimid iyo meel ay u baxan bay waayeen walan yasiluu ma aysan gaarin ilaa mawqifin mawqif oo muwaxadin midaysan mowqif midaysan bay gaari waayeen waxaana dhaca ismiidhahaynin ayagii oo dhan way jahwareereen fa minhum waxaa kamid mid muslimiintii man farra mid baxsaday oo cararay ila aljunuubi dhanka koofur dhanka koofur qaar baa orday oo madiine geynaysay xataa balaqa almadiina ilaa madiine ay gaareen xataa balaqa ilaa uu gaaray madiina waayo muslimiintii aad bay u jahwareereen maalinta meel ay aadaan iyo meel ay u baxaan way waayeen walam yasiluu ma aysan gaarin ilaa mowqifin mowqif oo muwaxadin midaysan fa minhu muslimiintii waxaa ka mid noqday man farra mid cararay ila aljunuudi dhanka koonfur ayuu u orday xataa balaqa almadiina ilaa madiina orod uu ku tegay almunawara madiinati almunawara ilaa uu tegay wa minhum unbaa ka mid ahaa muslimiintii farra u cararay ilaa shicbin goshii buu u cararay uxud gosho waa jidka mataqaanaa laba buurood waddada ka timaada ama waddada gashaa laba buurood inta u dhaxaysa mid meeshaasuu markaa ku cararay waanaada oo magan galay bilmucaskari mucaskarkii waa goobtii ciidanku ay joogeen wa minhu muslimiinta waxaa kamid mid noqday maalinta man qasada mid usoo soo qasday rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam oo wa degdegay ilayhi nebiga xaggiisa oo fadaafaca canhu rasuulka ka diifcay kamaa taqadama saan horay u marnay muslimiintii ragga markay kala carareen madiine markay sii galaayeen yaa dumarkii ka hor yimid baa la yidhi war xaggeed u cararaysaan nebigiibaa dhintayba yidhaahdeen rasuulkii baa la dilay saasay orod markaa ku gaareen gabdhaha gobol ka mid ah waa gabdho shujaacayaal oo geesiyaal ah waxay dhaheen baa la yidhi cirbada iyo mixaarka qaatee birmaha tola seeftana annagana siiya baadama aad soo cararteen idinka orag ahaa oo la rabay inaad gacdaan diinta iyo nebiga xataad soo orodeen bal keena seefaha annaga nasiiyo dumar ah aa nebiga difaacni idinkana birmaha iyo xaaqinka tolo mixaarka qaata saasaa dumarka qaarkood yidhaahdeen baa la yidhi wa asraca ilayhi way u soo degdegeen rasuulka xaggiisa qaybta raggii ka mid ahaa fadaafaca canhu nebiga ayuu difaacay kamaa taqadama sida noo soo hormartay wa baqiya waxaa baaqi noqday mucdamu lmuslimiin muslimiinta badankooda fii daa'irati tabawiiqi daa'iradii iyo haleelkii la haleelay iyo hareerayntii lagu hareersanaaday daa'iradeedii yay ku sugnaadeen qaarna muslimiin geliyey dhexda oo gaalada intana way uga timid intana way uga timid dhexday ku jiraan waxay samayn karaan ama ay qaban karaanna markaa jirin haabitiina ayagoo ku sugnaaday fii amaakinihi meelahooda ila meelay ka baxaan ma intii ordi karta way oroday kuwaana waxay dhex galeen gaalada dhexdooda yadfacuuna ayagoo difaacaya almutawiqiina kuwii hareereeyey dadkii hareereeybay difaacayeen difaacayeen yuqaatiluunahum way la dagaalamayeen oo way iska celinayeen waxay meel lam yakun uusan ahayn baynahum dhexdooda man yaquuduhum mid ku hogaamiya binidaami wareer iyo qasba muslimiintii dhexdooda ka dhacay taasoo rajacad soo celisay ulaahum kuwoodii hore oo fajtaladat ay la dagaalantay dagaalameen hiya wa ukhraahum kuwoodii kale dhexdooda xataa wax isgaarsiiyey oo mar allaala markii kuwii hore ay soo laabteen kuwii dambe ee muslimiintee gabaal joogay ayaa iska hor yimid kuwaasaa markaa dagaal ka dhex dhacay xaraj aadyaa baa maalintaa yimid oo markaa dhacay oo muslimiinta laftoodii ayaa waxaa ku dhacay khabatun qas iyo wa irbaakun jahwareer rajacad soo celisay ulaahum kuwoodii hore oo fajtaladat la dagaalamay hiya ayada iyo wa kuwoodii kale xataa qutila ilaa la dilay alyamaanu inaa ninka lagu magacaabo waa waalidu xudayfat bn xudayf ibnu yamaan ninka lagu magacaabo aabbihii ayaa maalintaa la dilay asoo muslimiinta ku jira muslimiinta seefahooda gacmahooda lagu dilay biaydi lmuslimiin anfusahum ayaa markaa dilay isagoo dhahay aabbahay waa war aabbahay waayo dhaafa aabbahay waayo dhaafa asagoo dhahaya ayaa markaa la dilay falamaa samicuu markii ay maqleen muslimiinta khabara maqtali nebiy nebiga dilkiisa qadarkiisii taara waxaa duulay sawaabu aifatin koox mtaqaanaa koox taladoodii iyo maskaxdoodii eber bay noqotay oo min waayo kamid ah nebigiibaa dhintaba markay maqleen khaas waxay noqdeen dad maskaxdoodii iyo maankoodii miirkoodii taladoodii tegey minhum waa koox ayay ka mid ah wakhaarat wakhaarat waxaa daciifay casaa'imuhum go'aankii ay lahaayeen nebigaa la dilada markay maqleen go'aankoodii wuu daciifay wastakaanuu way qushuuceen way hoos mareenoo moralkii ay lahaayeen ayaa dhintay xataa tarakuu alqitaala ilaa dagaalkii ay ka tageenba seefii intay tuureen iyo dagaalkii ka baxeen watashajac waxaa geesigeliyey ama way isgeesi geliyeen aakharuuna kuwo kalena waqaaluu waxay dhaheen muutuu wardhinta calaa maa maata calayhi rasuuluullah hadduu rasuulku dhintay wuxuu nebiga ku dhex dhintay idiguna ku dhinta wa baynamaa wakti hum ayagoo kadaalika arrintoodu ay sidaa tahay id ra'aa wuxuu arkay kacab ibni maalik rasuula allahi sal alla wasalam iyo nebiga mada la dilinba nin eg oo la yidhaahda muscab bay dileen markaa rasuulku wuxuu indhaha eh, kacab ibni maalik yaa indhaha nebiga saaray wahuwa rasuulku waa yashuku ariiqa ilayhim waddada u jiixaya xaggooda rafa gartay bicaynayhi indhihiis wuu gartay ila rasuulka koofiyadbaa ugu jirtaa wejigiisa la arki maayo indhaha meeshaasaa ka furan indhihii nebigu gartay id wakhti kaana uu ahaa wajhahu wejigiisa taxta xalaqi almiqfari kuubibireedii iyo walbaydati camburbireedkii xalaqadeedii ayuu ku hoos jiray fanaadaa kacab kacab waa qayliyey bisawtin cod caalin oo sarreeya asagoo dhahaya yaa macshara almuslimiin war muslimiintay abshiruu bishaaraysta haadaa rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam waa kan rasuulkii ilaahay haadaa midkaan rasuulkii alla waayo fabada almuslimuuna muslimiintii waxay bilaabeen yarjicuuna ilayhi inay rasuulka u soo laabtaan xataa tajamaca ilaa uu ku soo aruuray xowlahu rasuulka gaararkiisa alaaثuuna rajulan soddon nin oo min asxaabihi asxaabtiisariiqa wadadii bayna almushrikiina mushrikiinta baynkooda wanajaxa wuu ku guulaystay nebiga fii inqaadi jeyshihi ciidankiisa inuu badbaadiyey ciidankiisa koritaankiisii aa nebigu ku guulaystay sala allahu calayhi wasalam almuqawiqi ee markaas la hareeyey ciidankii la hareereeyey ayuu ku guulaystay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ku guulaystay in uu markaa badbaadiyo inqiyaabiyo meeshii fuduiqa ahaa iyo hareerayntii la hareereeyey ay ku dhex jireenna inuu markaa ka koriyo jeyshihi ciidankiisii almutawaqi ee la hareereeyey ayuu rasuulku gudagalay inuu markaa badbaadiyo meesha haynoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala